alxamdulilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu wslam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala baabu sadaq ayaan joognay sadaaqa ama meherkana wuxuu ahaa maa tastaxiquhu lmar'atu bedelan fi nikaax waxa ay haweenta mudanayso oo nikaaxa ay ku mudanayso jirkeeda caqdiga nikaaxa waa dhici karaa biduuni dikri sadaaq iyadoon sadaaq la xusin caqdiga waa ansaxa waa guntamaa bidaliili qowlihi tacaala laa junaaxa calaykum in dallaqtum nisaaa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida marka mar haddii dalaaqii ou ansaxaayo iyadoon meher la qadarin halkaa waxaa laga garanaa marka nikaax inuu ansaxayo iyadoon meher la qadarin markaas ayb waxaa sidaaqu marka uu noqon karaa shay cayn ah wuxuu noqon karaa manfaco manfaca ama cayn ayuu noqon karaa hay marka inta ugu yar naxad male inta ugu badan naxad male oo taxdiid male sadaaqu marka axaadiistiisa qaaran ka soo marnay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam safiya iyo wuxuu ku guursaday meher oo uga dhigay in xoreynteeda iyada xoreyntu marka manfaco ka weyn ma laha qofka milkin lahay qaada lahay xadiidka labaadna wuxuu ahaa cayn cayn in markaas laysku siiyo eh, dalaaqi eh, sadaaqi oo shan boqol oo dirham inuu nebiga ku guursaday xaasaskiisa ayuu tilmaamay ah. kan kalena sidoo kale fa ayna dircuka alxudamiya markuu cali nabiga ku yidhi sala allahu aleyh ali wasalam an calqamata can ibni mascuudi radia allahu canhu anahu su'ila can rajulin tazawaja imra'a wa can calqamata waxaa laga wariyey calqamata bnu qays annakaci can ibni mascuudi radia allahu canhu anahu su'ila can rajulin baa la weydiiyey ibni mascuud nin tazawaja imra'atan haween guursaday walam yafrid lahaa aan u qadarin sadaaqan meher aan u qadarin aan u goynin walam yadkul bihaa aan dukuulin oo faqaala ibnu mascuud masaladaas baa ibnu mascuud la weydiiyey faqaala ibnu mascuudin ibnu mascuud waxa uu yihi lahaa waxay leedahay mithlu sadaaqi nisaaiha naagaha iyada lamida oo kale meherkooda oo kale ayay leedahay lahaa waxay leedahay mithlu sadaaqi nisaaiha haweenka iyada lamidka ah oo kale meherkooda ayay leedahay laa wafsa nuqsaani ma jirto walaa shadada xadgudubna ma jiro oo ziyaado lagu sameeyaa ma jirto oo naagaha iyada lamidkaa laga kor marinayo wacalayha waxaa korkeeda noqonaysa alciddatu ciddo ayaa korkeeda ahaanaysa walaha lmiraahu bay leedahay dhaxal ayay leedahay walaha almiraahu dhaxal ayay leedahay faqaama macqil ibnu sinaan alashjaciyu ayaa istaagay oo kacay faqaala wuxuu yihi qadaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu xukumay fii barwaca binti washiqin barwac binti washiq haweentii la dhihi jiray wuxuu nebiga xukumay masaladeeda imraatin weyaan iyada imraatin fii barwac binti waashiqin imraatin haweeney oo mina anaga nagamida nebigu wuxuu xukumay mila maa shay oo kale qadayta adiga aada xukuntay ibnu mascuudo oo yacni mahrulmitliba u qadareen mahrulmitli ayuu u qadaray nabiga sala allahu alayh ali wasalam fa farixa biha bnu mascuudin ibnu mascuud waa ku farxay arintaa iyadaa aada bay u farax gelisay sababtoo ah markii hore ijtihaaday ka ahayd ijtihaadkii iyo nafkii baa iswaafaqay marka arintaa ay farax gelisay wax markaa lagu farxana waa tahay nam xadiidka caleyh alcibbatu midin qora ciddada uu sheega marka waa afar bilood iyo toban inay markaas ay ixdaad inay samayso ixdaadkii ka wada maadaama iyada laga dhintay laga dhintay ay tahay rawaahu axmedu walarbacatu imaam axmed baa weriyey afartii saxaabi tirmidi jamaaca tirmidi iyo jamaacana xadiidku way saxiix yeeleen oo muxadisiinta kamida ah. xadiidka marka marfuuca hadda waa macqal xadiidkiisa ibn mascuud ijtihaadkiisa iyo fatwadiisa waa soo hormartay laakiin markii loo qiray xugunkaas inuu yahay xugun nabawi ah oo nebiga ka sugnaaday sala allahu caleyh ali wasalam marka inta marfuuca ee xadiidi macqil ayaa aimo badan ay saxiix yeeshay ibnu mahdi ayaa kamida ah cabdiraxmaan ibnu mahdi imaamu tirmidi baa kamida ah sida uu sheegay iyo ibnu xasmi wuxuu yihi isaga laa maqmada fiihi lisixati isnaadihi xadiidkan wuxuu yihi wax durid a ah ma laha lisaxati isnaadihi baan durid ousa u lahayn bayhaqina xadiidka waa wariyey fi lkhilaafiyaat ayuu ku wariyey kitaabkiisa oo madbuuca ah imaamu shaafici laakiin wuxuu ku xiray xadiidkan inuu qaato xukunkiisa yani inuu sugnaado oo kaanahu yani sugnaanshadiisa war uga jiray oo wuxuu yihi laa axfaduhu min wajhin yahbutu miluhu ayb saasuu yihi marka mar kalena wuxuu yihi low habata xadiiu barwac laqultu bihi xadiidka barwac binti waasha haduu sugnaado laqultu bihi anigu dhahayaa buu yii sidaas baa qowlkayga ou noqonayaayb ikhtilaafka marka xadiidka loo lagu sheego ayaa wuxuu yahay xadiidka marna min xadiidi macqil bni sinaan ayaa lagu wariyaa marna can rajulin min ashjac marka can rajulin min ashjac mar baa lagu wariyaa mar macqil bni sinaan mar ana naafan min ashjac saasuu leeyahay isku soo xoori macqil ibnu sinaan reer ashjac waa laftirkiisa marka can rajulin min ashjac waa macqil laftirkiisa marna magaciisaa la sheegay marna qolada u yahay unbaa loo nisbeeyey marna waxaa weya qoladiisii oo xukunka xaadirtay ee xadiidka warisay kollaba xadiidka wuxuu ku wareega asxaab haddii saxaabiga la qariyana wax dhibaato a ah ma laha maxaa asaxaabatu kulluhum cuduul bayhaqi isaga wuxuu yii ana jamiica riwaayaati fiihi saxiixatun buu yii xadiidka riwaayaadkiisa oo dhan waa wada saxiix nacam ibnu xajar talkiiskasaasuu ku leeyahay amaa fiqiga xadiidka waxaa laga qaadanaa cawaanta aan meher loo qadarin ee aan meher loo jaangoynin in nikaaxeed horta oo ansaxayo nikaax haddaan meher caqdiga lagu sheegin waa ansaxaya oo ilaa nabiga caleyhi salaatu salaam dhalaaq iyo ciddo iyo yani hadhow mahrulmitli loo ogolaado iyo waxaasoo dhan wuxuu ka farcan maa in maherka iyadoon la magacaabin inuu dhalaaq inuu nikaax ansaxayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa hadii aweenta aan mahar loo qadarin ee laga dhinto in markaas meherkeeda uu noqonaayo mahrulmitli oo naagaha iyada oo kale ayaa looga qiyaasanaya inta lagu mehersado lagu guursado mana looga yaraynaayo mana looga badinaayo waxaa kaloo laga qaadanaa asxaabta hadii ay mas'alo u timaado nas markaas aysan u haysanin kaanuu yajtahiduun inay ijtihaadi jireen oo markaas ijtihaadkooda ay ku fadwo jireen ijtihaadka marka asxaabta yaa marna waxuu waafaqayaa marka nas ayag ka qarsoonaaday oo saxaabi kale uu ogyahay sida hadda qisadan oo kale macqil iyo waxaa iswaafaqay ibnu mascuud yani eh, eh, ijtihaadkiisa mararka qaarna waxaa dhici karta in ijtihaadkii iyo nasku aysa iswaafaqin haddii marka ijtihaadka iyo nasku aysa iswaafaqin falqowlu qowlu rasuuli sala allahu alayh ali wasalam hadalka rasuulkaa la raacay ijtihaadka saxaabiga waa laga tegaya hadii aan marka masalada wax nasaba loo haynin marka asxaabta ijtihaadaadkoodaas in la qaato yay noqonaysaa marka naam sababto ah il ayaga marka aqoon badan iyo wax badan oo marka eh, ayay lahaayeen waxaa xadiidka sidoo kale laga qaadanaa meher iyo in ciddo iyo in lagu yeelanayo iyo dhaxal inay yeelanayso dhaxal iyadana ciddo lagu leeyahay wacan jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi man acdaa fii sadaaqi imraatin man acdaa qofkii siiyo fii sadaaqi imra'atin haweeney meherkeeda sawiiqan qofkii siiyo salool sawiiq aw amase tamran ama timir faqad istaxalla wou xalaashaday ninkaas haweentaas yani farjigeeda wou xalaashaday oo cuntadii sawiiq iyo timir waa noqon karaa xataa meher akrajahu abu daauuda waashaara waxauna ishaaray abu daauud ilaa tarjiixi waqfihi xadiidkan mawquufnimadiisa inay raajix tahay alxaafid ibnu kaiir irshaad lfaqiiha juska labaad safxada boqol toddobaatan iyo labo waxa uu yidhi wafii sanadihi ikhtilaafun xadiidka sanadkiisa khilaaf baa ku jiro waruwiya mawquufan isagoo mawquufan xadiidka waa la wariyey xaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi wafii isnaadihi muslim ibnu ruumaan xadiidka isnaadkiisa waxaa ku jiro muslim ibnu ruumaan ayaa ku jiro wahuwa mawquucnacam wahuwa daciifun waana nin daciifa ninkaas nacam ayb muslim ibnu ruumaan ayaa ku jira sanadka xadiidkan wahuwa daciifun waana nin daciifa ninkaas marka xadiidku ninkaas sanad ku jira iyo ikhtilaaf laba cil leeyahay marka xadiidkan in laysku khilaafay waqti iyo rafci iyo inuu ku jiro nin daciifa oo muslim ibnu ruumaan la yiraahdo marka xadiidku waa daciif wacan cabdillahi bni caamir bni rabiica can abiihi ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabiga ajaaza nikaaxa imraatin haweeney nikaaxeedii ayuu ogolaaday calaa naclayni lagu nikaaxsaday laba kabood laba kabaa lasiiye imraa min bani fazaara ayay ahayd naam akhrajahu tirmidiy wasaxaxahu tirmidi baa weri ayaa soo saaray waana saxiix yeelay waquulifa fii dalika tasxiixana waa lagu khilaafay tirmidi oo xadiidka marka waxaa lagu sheegay munkar inuu yahay xadiidka waxaa lagu sheegay inuu munkar yahay maxaa yeele waa can bariiq caasim bn cubaydillaah can cabdillaahi bni caamir can abiihi ana imra'ata min bani fazaara tazawajat calaa naclayni faqaala rasul sal l slam aradiiti min nafsiki wamaaliki binaclayni qaalat nacam qaala faajaazahu saas waa siyaaqa marka tirmida xadiidan xasan saxiixun buu yiri isagu laakiin seebow saxiixun noqona caasimkan sanadka ku jira caasim ibn cubaydilaahi waa nin daciifun sayi lxifdi caasim ibn cubaydillaah daciifun sayi lxifdi ninkaasaana ku jiro qaarkoodna waaba ka tageenba xadiidkiisa imaamu dahabina xadiidkiisan miisaanulctidaalku kusoo arooriyey wuxuuna ku sheegay axaadiista lagu inkiray caasim axaadiista caasim lagu inkiray ayuu ku sheegay nacam ibnu abi xaatimna wuxuu yidhi aabaydan weydiiyey can caasim ibn cubaydillaah faqaala wuxuu yidhi munkaru lxadiid markaas yuqaalu inahu laysa lahu xadiiun yuctamadu calayhi qultu ma ankaruu calayhi qaala rawaa can cabdilahi bni camir bni rabiica can abihi ana rajulan tazawaja imra'atan calaa naclayn waaba xadiikan marka xadiidkanay ku inkireen ala kuli xaal marka xadiidkan daciif weyaan marka waxaa laga qaadana u keenan waxay tahay haween lagu guursan karo waxyar shay manfacadiis aada u yartahay wacan sahli bni sacdin radia allahu canhuma qaal zawaja nabiyu sal llahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu guuriyey rajulan nin imraatan ayuu u guuriyey haween ayuu u guuriyey bikhaataminba ugu guuriyey faraanti oo min xadiidin bir ah akhrajahu xaakim xaakim baa soo saaray wahuwa darafun waa qeyb ila xadiidi awiili xadiidkii dheeraa kamida almutaqadimi ee soo hormaray fii awaaili nikaax kusoo hormaray laakiin dariiqan hadda uu xaakim ku werinayo yani ninka nebiga uguma guurinin faraanti bir ah hatii uu soo waayey wuxuu ugu guuriye waxay ahayd qur'aan qur-aan buu ugu guuriyey dariiqan marka can dariiq alxaakim iyo dabaraani waxaa ku jiro waa can dariiqi cabdillahi bn muscab azubayri can abi xaazim can sahlin bihi aafaduna waxay tahay cabdulahi azubayri cabdullahi bn muscab azubayri ibnu maciin ninkan waa daciifiye nacam aima aimo badan oo iqaad ana waa khilaafay oo xadiidka abi xaazim ka warinayaan oo waxay sheegeen ayaga undur walow khaatama min xadiidin oo aimada kale badankood xadiidka waxay ku wariyeen orod bax faraanti bir abaa ah soo raadsi ayay ku wariyeen ninkii inuu soo laabtay faraanti xataa oo waayey oo markii dambe uo ugu meheriyey qur-aan saasaa riwaayada loo badan yahay sidaas weyaan amaa riwaayadan oo ah inuu faraantigaas ugu guuriyeyba nebiga waa cabdullahi ibn muscab azubayri ayaa la gooni noqday waana nin eh, ibnu maciin oo daciifiyey sidaa darteed marka xadiidkana waa munkar nakaara ku jirta sababtoo ah nin daciifa ayaa wuxuu khilaafay rag iqaat wacan caliyin radia allahu canhu qaal laa yaqulu lmahru cali waxaa laga inuu yii laa yaqulu lmahru maharku ma ahaanayo aqala min cashrati daraahima toban dirham wax ka yar maharku ma ahaado akhrajahu daaraqutniyu mawquufan mawquufku soo saara daaraqutni wa fii sanadihina maqaalun baa ku sugan sanadkiisa maqaal baa ku jiro oo sanadka waxaa ku jira daauud ibn yaziid alwdi daauud ibn yaziid alwdi ayaa ku jira waana daciif shacabina xadiidka waa cali buu ka warinaa washacabiyu lam yasmac min caliyin shacabina cali waxba kama usan maqlin labadaa cilo marka cilat linqiaac iyo waxaa ku jirta iyo cilada ah daawud alwdi daawud bnu yaziid alwdi oo isaguna daciif xadiidkan marka hadduu ansixi lahaa waxaa laga qaadan lahay in maharka xad uu leeyahay oo aqaluhu casharatu daraahim ayaa laga qaadan lahaa laakin daciif saa darteed maharku yaraanna ma laha badnaanna ma laha xad xad oo yani ugu yar xad ugu badan ma laha wacan cukbata bni caamirin qaal qaala rasuulu llaahi sal llahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi khayru sadaaqi sadaaq meherkan ugu khayr badan aysaruhu waa midka ugu fudud waay akhrajahu abu daawuuda wa saxahu lxaakim abu daawuud baa soo saaray xaakimna waa saxiix yeelay marka sababta u sadaaqa u noqday yani sadaaqa midka u fudud sababta ugu khayr badnaadeybaa waxay tahay maxaa yeele haweenta waxay tusaysaa yani calaa yumni lmar'ati wa barakatiha haweenta yani barakadeeda iyo yani wanaageeda ayay tusaysaa nacam hay dadka ahlu cilmiga ahlu fadliga ahlu caqligana mar walbaa waa reebi jireen meherka aada qaaliga u ah ayb mar walbaa dadka ahlu cilmiga ahlu fadliga inkastoo meher badan wax lagu mehersan karo haddana laakiin in dhexdhexaad laga dhigo ayay weligood arkaan culumada nacam ayb saa darteed marka eh, taas marka wuxuu ugu khayr badnaanayaa marka jihadaas <coughs> wacan caaisha marka haweenkii inay meherkii iyagaa ku tasarufayo dabcan iyagii ayaa marka eh, sheeganayo ninka hadduu isku laazimin waa ku laazima haduu badnaado haduu yaraadaba marka laakiin haweenka waxaa u khayr badan u fiican meher aan dhibeynin dadka islamarkaana aan wax liita aan ahayn oo dhexdhexaad sida nabiga uu yeeli jiray sala allahu alayh ali wasalam wacan caaishata radi allahu canha waxaa laga wariyay ana camrata bint aljawd tacawadad min rasuulilahi rasuulkay ka magan gashay tacawadat min rasuuli illaahi sal allahu aleyh ali wasalama xiina markii udkilat la geliyey caleyhi isaga loo geliyey markii nabiga loo geliyey bay alla ka magan gashay magangalay samaysa tacnii waxay ujeedaa lamaa tasawajaha markuu guursaday fa qaala wuxuu yidhi laqad cudti markay magan gashay markay alla ka magan gashay ayaa wuxuu yidhi laqad cudti waxaad magan gashay bimacaadin meel la magan galo meel la magan galaad magan gashay haddana marka fadalaqaha nabiga waa furay wa amara usaamata usaama ay wuxuu faray famatacahaa markaasuu yani oo ugu raaxeeyey bitalaaati aswaabin saddex maro saddex maro ayaa mataac ahaan loo siiyey akhrajahu ibnu maaja wa fii isnaadihi raawin matruuk isnaadkiisa waxaa ku jira raawi matruuq waa cubaydllahi bn lqaasim raawi matruuq waa cubayd bn lqaasim cubayd ibn lqaasim xaafid ibn xajar fatxulbaariga ayuu ku baraarujiyey xadiidka raqamkiisu yaa shan kun laba boqol konton iyo saddex nacam wuxuuna sheegay wasaxiixu an nasmahaa magaceeda waxaa la dhahaya haweentan umaymata binti nucmaan ibni shuraxbiil umaymata binti nucmaan ibni shuraxbiil ayaa la dhihi jiray nacam wa aslulqisati qisada asalkeedana fi saxiixi bay ku sugan tahay min xadiidi abi usayd asaacidi qisadan asalkeeda waa saxiix oo saxiixu ku jiraa nebiga markii loo soo geliyey ou damcay marka inuu marka marka markau damcay la qaali noqday ayay markaas waxay tiri acuudu billahi minka marka bacdi riwaayaat waxay leedahay ma aqoonin inuu nebiga ahaa sal allahu alay ali wasalam cidda ay magan gashay nacam riwaayada bukhaari iyada waxay leedahay haween haweenka yani haween muluug iyo boqoro ka dhalatay yani inay isdhiibto yani nabiga calayhi salatu salaam baa wuxuu yidhi naftaada hibey oo ii hibey naftaada markaase waxay tiri naag oo muluug ka dhalatay nafteeda ma waxay u hibeyneysaa marka eh, dadka caadiga ah, haween muluug iyo boqorro ka dhalatay dad caadi iskuma hibeysan oo aan ayagu boqoro aan ahayn marka ma aysan ogeyn riwaayadka qaar qaarsaasay leeyin marka nebigu waaba u cudur daaray waxba kuma uusan qabsanin riwaayaadka qaar baan ishaaraya in loo sheego markii dambe la yidhi war ninka asaastir nebigu ahay sal lahu alayh ali wasalam markaasay markii dambe ka shallayday shaqiyadan ahay taasoo kale dhihi jirtasiday tilmaamaxadiidkan marka muhiimadiis waxay tahay sadaaq iyo mataac waxa la yihahda meher iyo mataac mataacuna dhowr meelo qur-aanka uga soo arooray laa junaaxa calaykum wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu wacala lmuqtiri qadaruhu naam wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu wacala lmuqtiri qadaruhu haweenkii marka in loogu raaxeeyo wax mataac hadba ninka inta uu haysta iyo inta uu mucsiriyeyna ku xiran tahay iyo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha famaticuuhuna wasarixuuhuna saraaxan jamiila taa marka iyada waa mataaci iyo walilmualaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin haweenka marka la furo ay leeyihiin mataac ay leeyihiin mataacaas marka ayaa hadal badan oo ku jira mutcana waa la yiraa min atamatuci bay ka timid sababtoo haweenta ayaa ku intifaacsato waxayna marka haweenta ayaa marka ku macaynsato ku raaxaysato nacam waxayna ugu yani bedelka ay ku qaadanaysaana waa intii caqdiga ku dhacay dartiis iyadoo maadaama aan iyadoo loo tegin la furay badanaa waa sheegi doonaa haweenka mataaca la siiye maadaama iyadoo loo tegin la furay yaa marka waxaa looga dhigayaa marka niyad dhis camal ayaa looga dhigaya niyad ayaa loogu dhisaya ama e, imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay marka e, qowl jadiid iyo qowl qadiima ayuu leeyahay qowlkiisa e, qadiimka imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka waxa uu leeyahay haween kasta oo la furo waxay leedahay mutca mataacay leedahay ilaa hal haween ma ahani haweentaas waa midda la guursaday mehir loo magacaabay oo loo qadaray nacam taa marka iyada neerkeeda hadii mar la qadaray oo la fardiyey la furay inta aan la dukuulin ka hor mutco male qawl jadiid imaam shaafici haween walbo oo la furo waa leedahay mataac ilaa hal mid keliya un lahayn waa midda inta caqdiga caqdiga ku dhacay meherna loo qoondeeyey iyadoo la dukuulina la furay midaas iyada nisfu mahriya leedahay maharkii loo qadaray niskiisay qaadanay wax mataacana male midaan qawlka jadiidka oo imaamu shaafici saas amaa qawlkiisa qawlkiisa qadiimka taas isaga marka waa khilaafsan yahay oo qawlkiisa qadiimka wuxuu ahaa mutcada ama mataaca waxaa iskale haweenka la furo oo dhan malaha ilaa hal mid unbaa iskale buu leeyahay waa midda ninkeed uu guursaday meherna uusan u qadarin intuusan dukuulinna u furay halkaas keliya mataac qaadanaysa u leya qawl qadiimka ayb aa ku celina marka waxaa weya qawl qadiimka waxaa weya haweenka la furo oo dhan ma laha wax mataaca ilaa hal haween unbaa iskale hal nooc bis oo haweenka kamida waa midda aan aan meher loo qadarin oo waxaan loo goynin caqdiga aan loogu goynin isla markaana la furay qabla dukuul la furay halkaas haba keliya qaadanaysa meher wa ka haray oo mataajeeda mataac qaadanayso wax ka haray oo mataac qaadanayo ma lahaanayo oo haweenka kamida ma jirto khulaasatu lqowl marka jumlat nisaa saddex nooc tanaa marka soo ah, khulaaso u noqonaysa haweenku saddex nooc waay haween la furay oo wax mataac aan lahayn qowlan waaxidan biduuni khilaaf ah hawaanku saddexan ka dhignay qaar la furay wax n mataacana aan yeelanaynin ayaga mataac iyo meher kale laba way sadaaq iyo mataac kale laba way haween la furay wax mataaca aan lahayn qowlan waaxidan culammadaba isku khilaafsanayn waa haweenta marka la guursado iyada oo midda mufawidada layiraa almufawida waxaa la yiraa maalan weligeedii waxay leedahay guuri aniga wax meheran ah magacaaban meheran ma magacaabanayo waana ahlu idnina waa tahay waana caaqilada waa tahay caqli iyo buluuq iyo qaangaar waxaas dhan waa leedahay marka weligeeda ninbau ku zawjeyna u guurinayaa wax maharana ma sheegayo iyadaana saas rabta mufawid mrka midaasoo kale ama ninkiibaa wuxuu ku guursanaya wuxuu oranaa waa ku guursaday tasawajtuki waxaan kugu guursaday Eh, meher aan aniga magacaabay hadaan doono ama adi aada magacaabays ama isla magacaabi doono ah. meherkii adi aada doonto ama ani aan doono ama labadeenaba aan doonno wax marka magacaabi mufawida midaas marka qayb la furay oo wax mataaca aan lahayn biduuni khilaaf waxaa weya waa midda la guursaday iyadoo mufawido ah wax meherana aan loo qoondaynin qaybtan kooda waxaan ujeeda waa mida la furay oo haween la furay oo mataac leh qowlan waaxidan waa mida mufawidada ah ee meher aan loo qoondaynin kuwaas iyagu marka inta aan la dukuulinna la furay mataaca qaadan wax mehera ma laha waa naagta hadda aan sheegayno mufawidada ahayd waa la furay lama dukuulin wax meherana looma sheegin dabcan ile mufawidadu waxay ku tahay inaan meher la qadarin soomaa haweenkaas aan marka meherka loo qadarin oo arinkeeda tafwiid ka dhigatay hadii la furo iyadoon la dukuulin oon la jimaacin hadii la furo mataac ay leedahay qowlan waaxidan biduuni khilaaf culamada ma isku khilaafsana inay mataac leedahay nooca labaad waxaa weyaan kuwa iyagu aan wax mataaca lahayn qowlan waaxidan iyadati aada cagsigeedawaa midda la guursaday ninkeeda uu guursaday meherna ou caqdiga ugu magacaabay ama mufawida ha ahaato amayaysa ahaanin ama iyada ha istafwiidiso amayaysa istafwiidinin mar haddii caqdigii meher loogu magacaabay haweentaas marka haddii la furo iyadoon la dukuulin waa leedahay eh, mataac malaha meheray leedahay ma kasteen midaan labaad waa haween meherkeedii la magacaabay caqdigaa loogu magacaabay shan boqol oo kugu mehersaday yiri iyadana waa aqbasha sooma garan ama mufawida ha noqoto iyada ha dhahdo arinkayga ani waa tafwiidan ka dhigay ee asagu markaas ha qoondeeyo ama mid aan meher rabtaba ha ahaatee mar haddii meher la magacaabay oo la qadaro iyada waxaa weyan haweentaas mataac marka ma lahaanaysa meherkeed ubay wax ku qaadanay haddii iyadoo markii la dukuulo kadib la furo meher kaamil ay leedahay inta qabla dukuul hadii la furana nisfu mahrihabay leedahay taas marka waa qaybta labaad qaybta saddexaad waa mataaca ma mase malaha culimadu ay isku khilaafsan yihiin laba qowl ayaa ku jirto waxaa wey waa haween la guursaday meherna waa loo magacaabay caqdiga waa loogu magacaabay ninkeediina waa dukuule qabla dukuula maanta dhan ka hadlayna maogtahay haween meherkeedii caqdiga loogu magacaabay ninkeediina ou dukuulay ma qaadanaya marka haweentaas mataac ma qaadanaysa nacam abu xaniifa iyo aimada qaarkood waxay le wax mataaca ma laha sababto aayadday ag istaageen yaa ayuha aladiina aamanuu yani idaa allaqtum nisaa min qabli an tamasuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tacduduuna faticuuna wasarixuuhuna saraaxan jamiila marka midda lamataaca la siinaya waa midaan loo tegin tan loo tegi waa ka duwantaha marka mafhuumka aayadda nacam imaamu shaafici qowlkiisa jadiidka ah Eh, iyo aimada qaar badan oo kamid a cumar iyo cali iyo sida ay qabaan iyo xasan bin cali biduuni mukhaalif oo asxaabka ku khilaafayna aanu jirin waxaa weya naagtaas inay mataacna leedahay meher iyo mataac aa leedahay waxayna ka daliishanayeen qawluhu tacaala yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika in kuntuna turidna alxayaata dunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila soma garan haweenkaas marka nebiga u dhahaayo laleeyahay aduun eh, in kuntuna turidna alxayaata dunya wadiinata khiyaarka uu siinayo waxay ahaayeen haween uu mehersaday sooma haween uu dukuulay weliba mahar ku bixiyey ahaayeen ayagoo sidaasa waxaa layidhi fatacaalayna umatic kuna usarix kuna saraaxan jamiila iyo qawluhu tacaala walilmubalaqaati mataacan waa haweenka la furo dhan mataacay leeyihi bihada alqowl marka waxaa weyaan qaybtan saddexaad oo la isku khilaafsan yahay asxaabta waxay u badan yihiin haddii aan la dhihinba dhammaantood in mataacna la siinayo meherkeeda iyo wax marka xoogaa yaro mataac looga dhigayo ma garani saddex noocan sheegna marka hadda soo koobaynaa ku celinayna qayb ayaga mataac leh biduuni khilaaf mataac u leh qaybtay ahayd qaybtaasi waxay ahayd waa midda mufawidada ah oo markaa aan meher loo qadarin aan loo fardinin ninkeediina furay qabla duuul qaybta labaad waxaa weyaan waa haweenka waa kuwa aan mataaca aan lahayn qowlan waaxidan waa mida la guursaday caqdigiibaa meherka lagu sheegay markaasa waxaa la furay qabla duuula la furay meher waa loo sheegay qabla duuula la furay mataac waa leeyihi mata ma laha biduuni khilaaf matac ma laha mutcamal ah qaybta saddexaadna waxaa weeyaan waa midda la guursaday meher loo magacaabay caqdiga loogu magacaabay lana dukuulay taas iyada khilaafa ku jiraayb taas iyada marka dambe khilaaf ayaa ku jiro imaam e, cumar iyo ali e, cumar e, cumar bn khaaab radi allahu canhu iyo cali iyo xasan bin cali iyo imaamu shaafici iyo waxay ku tageen in ay leedahay mataac baynama abu xaniifa iyo riwaaya imaam axmed iyo aimada qaarkoodna ay ku tageen wax mataaca inaysan lahayn saddexdaas marka loo qaybina masalat lmutca haweenka saddexdaas ayaa loo qaybiya wa lqisati qisada asalkeedana fi saxiixi buu kusugaya min xadiidi usayd asaacidi baabu lwaliimati waliimadii axkaamteediiba u baab yahay waliimada waxaa la yihahdaa dhacaamka la sameeyo lisuruurin loo sameeyo cunto kasta oo farxad loo sameeyo ayaa weliimo la yidhaha laakiin marka la idlaaqo waxay ku dhacdaa badanaa weliimat lcursi midka arooska ayay ku dhacdaa sida badan waxaana laga qaatay ukhidat min alwalmi ayaa laga qaatay wahuwa ljamcu wasnan wamacnan wahuwa ljamcu wasnan wamacnan ayb alwalmu waaa ly aljamcu waa soo aruuriska maxaa loo laysugu soo aruuraa ayb dacwo kasta oo marka eh, farxad ah yaa soo wadagelaya sida imaamu shaafici ou sheegay naam sawaan ha ahaato aroos iyo keyrkiis laakiin cinda aliطlaaq badanaa arooskay ku dhacdaa hadda curfiga axkaam baana marka ka ratibmaysa oo ay leedahay awalan xukunka koowaad waxa ay tahay xukmu lwaliima waliimada xukunkeeda waa maxay waliimada bacdu shaaficiya waxay ku tageen wej oo eh, min wujuuhi shaaficiya kamida wuxuu leeyahay waajib weeyaan ninkayna waajib ku tahay qowlu ahli daahirna saas waay madhabka daahiriyadana sidaasoo qabaa bacdu shaaficiyana saasay qabaan inay waajib tahay waxaana laga qaada riwaaya oo maalikiyadana saasay leedahay man madhabka maalikiga riwaayo kamidana waxay leedahay in waajib ay tahay weliimada waxayna daliishanayaan xadiidka nabiga caleyhi salaatu salaam owlim walow bishaatin weliimo sameey riba ha ahaatee jamci culamada kamida waxay ku tageen sunno inay tahay waana sida loo badan yahay nacam ay culammada u badan yihiin ayb weliba culummada waa waajib dhahaysa waxaa kale ayagu daliishadaan mar haddii ijaabadeeda in lasoo ajiibaa hadday waajib tahay waxay yidhaahdeen iyaduna waa waajib marka nacam laakiin daliilkaas daliil daciifa waaye wax kasta oo in la ajiibaa ay waajib tahay yacni isagu inuu waajib yahay ma ka dhalanaysa nacam salaanta hadda waxaa weyaan marka in salaanta la bilaabo sunno wa assalaamu calaykum qofka inuu qofka kale yidhaha waa sunna laakin wacalaykum salaamta waa waajib soo in la radiyaa waa waajib saa daraadeed marka shayga radintiisa ama ka jawaabidiisa inuu waajib noqdo waa la arkaa bilowgiisana sunno ou yahay taas ayago marka wax xujaa uma ah ayb laakiin amarka awlim walow bishaatin baa amarkaasaaba waxaa loo qaadanaa waa arin waa amar marka iyo ficilkii nabiga caleyh salaatu salaam ficilka wujuub ma tuso sida usuulka muqarar ku ah ficilku wujuub ma tusaayo laakiin amarka nebiga oo nudqigaa wujuub tusahay waxaana owlin walow bishaatin amar waay afcil ayay ku timid marka siiqa oo min siiq amr waay walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajib uu keenaa saarif in la helo maahan ayb can anas bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga ra-aa calaa cabdiraxmaan ibni cawf ayuu arkay ahara sufratin buu ku arkay yacni sufro jaallo midab huruud ah huruud raadkeed ayuu ku arkay qaala wuxuu yidhi maa haada kani waa maca qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay inii tazawajtu mar'atan haween baan guursaday aniga calaa wasni nawaatin baan ku guursaday laftimireed wax la wasan ah oo min dahabin dahaba baan ku guursaday laftimireed wax la eg oo dahaba ayaan ku guursaday oon meer uga dhigay qaala waxau yidhi fabaaraka allahu laka allah kuu barakeeyo awlim walow bishaatin welima samay ribi ha ahaatee xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa ninka aroosay waxa loogu duceeyo waana soo marnay baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma fi khayr marka in baraka eh, loo loo barakeeyo ayb iyo in weliimadii marka xukunkeeda oo waajib yahan waa laga qaataa owlim walow bishaati ayb waxaa kaloo laga qaadanaa ri wax ka badan in weliimo lagu samaysan karo maxaa yale waxaa layidhi owlim weliimey walow bishaatin riba ha ahaatee naam marka rida ka badan waa la ogolyahay marka ayb waxaa kaloo xadiidka sidoo kale laga qaadanaa bacda albinaa ninku markuu haweenta dhisto oo la aqal galo kadib inuu weliba samayn karo nacam sunaduna saasay u badan tahay nacam ayb nabiga caleyhi salaatu wasalaam saasuu badanaa uu samay jiray nacam ayb haweenka markuu guursado saddex maalmood kadib yaa wuxuu ayaa weliimadu marka uu yeeli jiray uu samay jiray ayb naam wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal ayb qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama idaa duciya axadukum midkiin haddii loogu yeero ila alwaliimati waliimada haddii loogu yeero falyatihaa ha yimaado muttafaqun calayhi ayb midkiin haddii waliimada loogu waco ha yimaado falyatihaa marka laamulmri weyaan laamul ficilka mudaaric laamulamri haddou galana min siiqi lamri bay ka mid tahay amarka siiqooyinkiisay ka mid tahay idan marka falyatihaa imaatinka la imaana waa waajib ilaa inuu jiro cudurdaar sharci amaan cudurdaarka sharciga wuxuu noqon karaa haddii aad og tahay meeshaas in munkar lagu haayo oo masalan yani muusiko iyo khamre in lagu cabo iyo niman iyo naago isku dhex jira iyo waxaa noocaas masawiro derbiyada lagu dhadhejinaa iyo waxaas haddii ay jiraan waxaa kuu bannaan markaas cindo idin inaad ka baaqato oo aadan tegin haddii aad intaad tagto munkarka zuuli kartana khayr waay oo laba maslaxa meeshaas marka imaanaysa maslaxatu lijaaba iyo maslaxadii munkarka in la reebo ayaa isku imaanaysa laakiin haddii aadan zuuli karin iskaga tag waxba markaas kuguma waajibayso inaad ajiibto nacam welimooyinka zamankan jiraan agtarkooda dadka maba ku waajibayaan sababto agtarkooda wax yar ma ahane waxay u badan yihiin mid marka wax khilaafsan sunadii nabiga wax khilaafsan yani ariiqada rasuulka caleyh salaatu wasalaam oo guryihii in markaas lagu sameeyo eh, masawiro iyo eh, fanaaniin lasoo ijaarta iyo eh, niman iyo naago marka isla boodbooda iyo meelaha qaarkood iyo waxyaabahaasaa lagu sameeya ilaa meelo yaryar maahan waxaasoo kale marka meelaha noocaasoo kale meelal in la tagaa sharcigu qaba maaha ilaa in munkarka la zuulinayo maaha walidaalika marka guryihii ilaahay barakadu ka yareeyey mar haddii baraka daro lagu aas aaso barakadii marka waa ka baaba-aysaa badanaa waxaan aragnay aroortii intaasoo kumanaan dollar lagu bixiyo oo intaasoo eh, yani munkaraad lagu sameeyo maba kasoo wareegaysa bilo a isfureenaad maqlaysaa ayb marka baraka darada aaday uga muuqanay walciyaadu billah walimuslimin muslim waxaa usugnaaday eh, idaa dacaa axadukum midkiin hadii idaa dacaa axadukum midkiin haddii uu yeero akhaahu walaalkiis falyujib ha ajiibo cursan kaana aroos ahaya aw naxwahu ama wixii lamida tanna waxaa laga qaadana marka inaysan ku khaas ahayn weliimada weliimada la ajiibayo inaysan cursiga ku khaas ahayn cursi iyo keyrkiisba waa waajib in la ajiibo nacam waxaa xadiidkan ida marka laga qaadana idaa dacaa axadukum akhaahu wasfigaas wasfigaas marka akhaahu waxaa laga qaadanaa gaalka hadduu kuu yeero inaadan tegigeyni iska dhaaf weliman qaba i kaale daa doontaa iska dhaafi waajib kuguma inaad ajiibtid sababtoo ah akaahudan macnay samayna mafhuumay leedahay idaa dacaa axadukum midkiin haddii ugu yeero akhaahu walaalkiis gaal haduu adiga kugu yeero walaalkiis ma tihid adiga macnahaasa marka ibnu kaiir u baraarujiyey irshaad faqiih wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam sharu acaami acaam midka ugu xun acaamulwaliimati waliimada acaamkeeda waa cuntadeeda yamnacuhaa waa loo diidaa man yatiihaa qof imaanayaa loo diidayaa oo waa masaakiintii wayudcaa ilayha waxaa loogu yeeraa man yabaaha qof diidayana waa loogu wacaa inaan u baahnayn waa loogu wacayaa waman lam yujib idacwata qofkaan dacwada ajiibin faqad casa allaha warasuulah alla rasuul buu caasiye yani waxaa laga wadaa waliimadii iyadoo ay sidaan tahay haddana haddaa adigu ajiibi weyso waa dambaabaysaa qaawinimada maal weynay joogtaiyadoo sharu acaam lagu sheegay haddana waxaa waajib kugu ah inaa ajiibtid adig oo macnuhu ma aha sharu acaami acaam waliima iyaan la ajiibin ma aha macnuhu sababtoo ah aakirka xadiidka waxuu tilmaamaya in la ajiibo akrajahu muslimu wacanhu qaala waana sida waaqiciga ah wacanhu qaala qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam idaa duciya axadukum midkiin hadii loogu yeero idaa duciya axadukum midkiin haddii la waco oo loo yeero falyujib ha ajiib fain kaana saaiman hadduu yahay mid sooman falyusalli ha duceeyo asalaatu bimacna ducaa waay meeshaan sida marka macnaheedii luqada unbay hadda ku soconaysaa ficilka asxaabtaana cadaynayo abu cawaana wuxuu wariyey can naafic kaana bnu cumar idaa duciya ajaaba ibnu cumar wuxuu ahaa hadii loo yeero waa ajiibi jiray fain kaana mufdiran akala haduu afuran yahay waa cuni jiray welimada wax ka cuni jiray wain kaana saaimanna dacaa lahu hadduu sooman yahayna waa u ducey jiray dacaa lahu marka falyusali wuxuu u fahmay raawiga xadiidka waxaan ujeedaa ibn cumar wuxuu u fahmay inay tahay in loo duceeyo marka waa dacaa lahum waa u ducey jiray wabaraka wansaraf waana ka tegi jiray u barakay jiray ubay ibnu kacbina sidoo kale ayuu sameeyey fatxulbaariga juska sagaalaad boqol konton i ayuu ku sheegay weliimadan in la xaadiro oo la tago sidaan laysugu adkaynayo fawaa'idda ka dambaysaana maxay noqona marka fawaaida ka dambaysa waxay noqon kartaa qofkan la wacaayo waxaa laga yaabaa qof fadli badan inuu yahay marka meesha imaatinka ou imaanayo oo u ka duceeyo faa-iido in laga helayo nacam marka ducadiisa in la barakaysto waxaa weyaan waa faa-iido ayb waxaa kaloo marka imaatinka faa-iidadiisa kamida yani qofka in lagu maamuuso waxyaabaha taladiisa in lagu intifaacsado sababto haddii dad akhyaara weliimada laga waco ay soo ajiibaan talay bixinayaan naam talada ay bixinayan marka waa lagu faa-iidaya marka naam ayb waxyaabahaas o dhan baa kamida iyo waxaa kaloo kamida wasiyaanatu amaa camaa laa yaxsulu asiyaanatu bihi low lam waxaa kaloo laga qaadanaa oo fawaa-ida kamida qofku in waxaa laga yaabaa haddii nin sharaf badan oo culamo a ah meesha laga waco dadka xataa weliimada qaba inay is yiraahdaan war nin dad culumaad wacdeen waxaan joojiyey munkarkan inay isdhacaana laga yaaba xuduurkiisu marka macnow samayn karaa marka hay wujuudkiisa ayaa laga yaabaa in munkarkiiba layskaga dhaafo waana shay maxsuus ah soo jeedi laakiin dadka xishoodka ka tegad ayagoo culimana ma wacdaan culimadana waaba yasaayaan bal waxaa laga yaabaa inay culumada inay ayaga hoos joogaan inay u arkaan mushkiladaasna waxaa sababay dadka culumada ayaa damac waxaa uga jiraa dadka kale adduunyadooda ninku culamo wuxuu ku yahay dadka gacantooda waxa ku jira damac inuusa uga jirin markaasuu ninku culamo rasmi ah u yahay laakiin inta dadka gacmahooda waxa ku jira damac uu kaaga jiro waxaa weya mar walba adiga waa liidan tahay waa shay arin marka bani aadamka waxaa la ogyahay ninkii wax ku siiyo adiga dabcan wejigaaga isku si umatihid ninkaan wax ku siini sidaa daraadeed marka ninkii acraabiga ah markuu yidhi magaaladan basra yaa dadku ka dambeeyaano madax ka ah xasanulbasriyaa layidhi markaasuu yii nin caqli badan oo ah bima saadahum xasanulbasri muxuu madax ugu noqday yii dadkan markaas waxay ku yidhaahdeen waxuu madax ugu noqday waxa gacantooda ku jirana ma raba isaga ayaguse waxay u baahan yihiin isaga cilmigiisa marka dadkiibaa u imaanayo wax weydiinayo waxna kama raba isaga saasuu marka sayid ugu noqday dhaheen naam markaasu wuxuu yidhi inahu sudud boqorsayidnimada rasmiga tan way marka waxaa weyaan qofka laakiin marka ishaaradiisa ay dadka anfacayso oo ummaddu ay ka heybeysanayso waa qof noocaas oo kale ah waa qof marka ay anfacayso ishaaradiisa ay wax anfacayso ayb marka fawaa ku jirto dadka akhyaarta hadii laga waco weliimada inay tagaan bacd culamaa fain kaana saaiman falyusali waxay ku xambaareen ha tukada naam dhinainta maro haisaga tukada naam marka bacd culamaaa saas ku macneeyo salaad isku mashquuliyo dadka intay wax marka eh, taas iyado maa loo asxaabta uma badnay asxaabta iyaga waxay ahaayeen fain kaana saaiman falyusali waa ducay jireen wain kaana mufdiran haddii u afuran yahayna falyacam ha quuto hadduu afuran yahayna ha quuto waxa cuno akhrajahu muslimun aydan inuu wax cuno waajib miyaa mase inuu imaado ayaa waajiba imaatinka ayaa waajiba bas ayb inuu wax cuno min baabi karam maxaa yl ijaabada iyo qofkan daryeelka isku soo daryeesho isku xilqaanka isku soo xilqaanta wujuubka halkaasa laga rabaa saasay culamadu leeyihin haddii marka soon sunno ah uu sooman yahay ma inuu afuraa fiican weliimadaas si uu uga qayb galo mase inuu iska soomanaadaa fiican haddii isagu qofka de uu isleeyahay ninka weliimada sameeyey hadduu jecel yahay wixiis inaad cunto adiga inaad ku ikraamto isaga wuxuu kugu ikraamayna adigana inaad cunto oo aad yani cuntadiisa wax ka cunto hadduu jecel yahay inaa u furtaa fiican hadaad soonkaa iska furto marka ood cuntadii cunto ma lagaa raboonayayo qado maa kugu waajiba mise ma kugu waajibayo waa mas'ala maalikiyada jumhuurta isku khilaafsan yihiin maalikiyada waxay leeyiin hadii la bilaabo shayga sunada talabus lagu sameeyo waajibu isku bedelaa inta aadan bilaabin buu shaygan sunno yahay bay leeyiin laakiin mar haddaad talabus ku samayso yajibu waa waajibaya taasna laakiin mas'alo walba mudarid maku noqonayso lidalika ayaga waxay leeyiin waa maalinta inuu soo qalleeya laga rabaa hadduu iska furo inuu soo qalleeya laga rabaa lidalika ibnu xajar masaladaas baraarujinteeda ayuu riwaayadan dambe u keenay walahu ay walimuslimin waxaa usugnaaday min xadiidi jaabirin naxwuhu xadiidkan oo kale wa qaala wuxuu yihi fain shaaa hadduu doono dacima waa cunayaa ninkii soomanaa wain shaa hadii waxaan ujeedaa kan dambe masalada dambe uu kan u keenay fain shaaa hadii uu doono dacima waa cunayaa wain shaa haduu doono taraka waa ka tegay hadaad doonto cun hadaad doonto ka tag maxay daliil u tahay marka falyacamtan dambe waajib inaysan ahayn inuu cuno waajib inaysan ahayn ijaabada inaad timaadaa waajib kugu ama inaad cunto waajib ma kugu ah fain shaaa dacima wain shaaa taraka riwaayadana ma kacadaynayso amarkaas inuu yahay amru nadbin amar sunno ah falyacam midda maalikiyada jumhuurta isku hayaan axaadiid baa iyada laftirkeeda kusoo aroortay oo qofka hadii u markaa inaan qaba laga rigin inuu soonkii soo celiyo maalintaas soonkii sunada u iska fura inuu soo celiyo lagama rabo وan بni mascuudi radia alahu canhu qaal qaala rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi acaamu wali ywmin maalinka ugu horeeyo cuntadeeda xaqun waay acaamu wali ywmin xaqun acaamu lwaliimati waliimada cuntadeeda awalu yawmin maalinta ugu horeeya xaqun xaq weyaan yani xaqun bimacnaa waa waajib in lasoo ajiiyo wacaamu yawmi thaani maalinta labaad dacaamkeedana sunnatun wa acaamu yawmi thaalii maalinta saddexaad dacaamkeedana sumcatun ismaqmaqashiin dadka waxaa samaynaya saddex maalmood waliimo la samaynayo maalinta saddexaad ismaqashiis saasuu leeyahay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wari wastaqrabahu inuu qariib yahay muuna sheega warijaaluhu rijaalu saxiixi xadiidka rijaashiisuna waa rijaalu saxiix walahu shaahidun boule can anas cinda bni maaja baabka xadiidka aan ku bilaabnay can anas bni maalik markuu yihi muttafaqun caleyh walafdu limuslim meeshaas wahmi baa ku jira sababta walafdu limuslim inuu la imaado maba ahado muslim iyo bukhaari isku siya xadiidkan u wariyey maxaayl bukhaari laftirkiisa sidaana ugu yaallaa xadiidka saa darteed marka muttafaqun caleyh walafdu limuslim lafdu lmuslim macno macno ma ma yeelanayso marka bukhaari saan waa u wariyey xadiidka halkaa marka taasaan ilowna inaan ku baraarujino walahu shaahidun can anas cinda bni maaja xadiidkan isagoo xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku yiri fiihi cadaa ibnu saaib baa xadiidkan ku jiro iyo nin la yidhaha ziyad ibn cabdillahi albakai ziyad ibn cabdillahi albakai can caaa ibni saaim markaasuu yihi wasamaacu ziyaadin minhu bacda alikhtilaaf ziyaad caaa ibnu saaib waxuu ka maqlay markuu isku dardarmay ka gadaana bacda alikhtilaaf buu ka maqlay cilada xadiidka fa haadihi cilatuhu buu yii xadiidkan ciladiisu marka taas maa cilatu hada alxadiid hadii lagu yiha xadiidkan ciladiisa waa maxay ciladiisu waxay tahay raawida xadiidka ziyaad bn cabdilaahi albakaa'i ee ka warinaya cadaa ibnu saaib lam yarwi canhu ilaa bacda alikhtilaaf waxa ka maqlay markuu ikhtilaafka ku dhacay cadaa ibnu saaib kadib buu wax ka maqlay saa darteed riwaayadu daciif saasay ku tahay ciladaasay leedahay laakiin tirmidi isaga wuxuu ku cileeyey xadiidkan wuxuu yidhi ziyaad bnu cabdilaahi albakaa'i baa xadiidka wariyey oo sanadkiisa ku jiro ninkaasna lahu qaraa'ibu kaiira haraa-ib fara badan buu leeyahay haraa fara badan ayuu leeyahay buu dhahay oo wuxuu yihi kaiir lharaa'ibi walmanaakiir buu yii kaiiru lharaa'ibi walmanaakiir hadalkan fiirsada meeshaan tirmidi wuxuu yihi xadiid ibni mascuud laa nacrifuhu marfuucan ila min xadiidi ziyaad ibni cabdillaahi waziyaad bni cabdillaahi kaiiru lharaa'ibi walmanaakiir qaala wasamictu muxamed bna ismaaciil maxamed bna ismaaciil baa waxaan ka maqlay buu yidhi yadkuru can muxamed ibni cuqba qaala qaala wakiicun ziyaad bnu cabdillaahi ninkan maca sharatihi yakdibu fi xadii maca sharatihi yakdibu fi lxadiii idan xadiidka tirmidi asaga muxuu ku cilaynaa ziyaad bnu cabdillaahi ku cilaynaa waxauna cilo uga dhigay inuu yahay kasiiru lqaraa'ib wlmanaakiir bukhaarina wuxuu kasoo raray inuu wakiic ibnu ljaraax uu yiri ninkan maca sharatihi yakdibu fi lxadii xadiidkau been ku sheegaa maca sharatihi hadalkan ayaa marka tirmida uu soo guuriyey hadalkan marka maa madaa taxqiiqihi marka taxqiiqiisa inteebuu gaari karaa marka hadalkan in la taxqiijiyo ibnu kaiir aimo badana wax kasoo guurinayna meeshan baxdi baa ku jira xadiia ah marka ibnu kaiir irshaad lfaqiiha wuxuu ku yidhi juska labaad safxada boqol sideetan iyo labo hadalkan tirmidi markuu soo guuriyey kadib buu yiri ziyaad ibnu cabdillahi uu ka yidhi ibnu kaiir wuxuu yihi qultu ziyaad ixtaja bihi shaykhaani fi saxiixayn ziyaad ibn cabdillahi albakaa'i bukhaari iyo muslim baa xujaystay fi saxiixayni bayna ku xujaystay saxiixaynka dhexdiisa soo jeedi ibnu kaiir sidaasuu yihi lidaa darteed wuxuu yihi isnaaduhu xasanun xadiidkan isnaadkiisu waa xasan buu yihi ibnu kaiir ayb ayb laakin alxaafi ibn cabdilhaadi kitaabkiisa almuxarar ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa muxararka wuxuu yihi xadiidkan marku sheegay ziyaad ibnu cabdillaahi rawaa lahu lbukhaariyu maqruunan bigayrihi wa muslimun hadalka ibnu kaiira laga daltega marka bukhaari ninkan ma xujaysanin keligiis bukhaari rijaashiisu dhowr nooc w qaarna toosu uxujaystaa ko qaarna min baabi mutaabacad shawaahid kusoo qaataa ziyaad bn cabdillaahi marka bukhaari hal xadiiu ka wariyey halka xadiidna isagoo maqruuno nin kale uu la lamaansan yahay isagoo nin kale la xiriiriyey ayuu soo saaray marka ma la dhihi karaa bukhaari a xujaystay la lama dhihi karo mafahamtay bukhaari ma xujaysana sababto keligiis ma soo qaadanin nin kale uu la xiriiriyey oo la lamaaniyey marka dadka bukhaari uusan xujaysanin ilaa iyagoo maqruuniin amaahane oo cid kale ula xiriiriye ma ahane shardulbukhaari lagama dhihi karo marka intaa ma garateen laakin allahu aclam muslim waa xujaysta ninkan laakin imaam muslim uu xujaysana marka imaam ibnu kathiir hadalkiisa muslim waa loo salima laakin bukhaari looma salimin ibn cabdilhaadina uma salimin xaafid ibnu xajarna ma u salimin alxaafid ibnu xajar tahdiibu tahdiibka tarjamada ziyaad ibn cabdillaahi albakaa wuxuu sheegay rawaa lahu lbukhaariyu xadiian waaxida maqruunan bigayrihi ibn cabdilhaadi isaga iswaafaqeen soo ma jeedid ayb ayb markaas ibn xajar nuqto ayuu marka baraarujiyey ku saabsan warkii tirmidi hadda uu yii u wuxuu yihi wawaqaca fi jaamici tirmidiyi jaamicu tirmidi waxaa ku dhacay can ilbukhaariyi bisanadihi can wakiic inuu yihi wakiic bnu ljaraax ziyaadun maca sharafihi yakdibu fi lxadiid saasuu tirmidi yii moogta uu kasoo guuriyey bukhaariyi waladii fi taariikhi lbukhaariyi markaasuu wuxuu yihi ibnu xajar taariikhu lbukhaari imaamu lbukhaari kitaabkiisa taariikhda waxaa ku sugan buu yidhi ziyaadun ashrafu min an yakdiba fi lxadiid naam ziyaadun ashrafu min an yakdiba fi lxadiid ziyaad waa ka sharaf badan yahay inuu xadiid ku been sheego laba hadal oo kala gedisan soo maa ziyaadun ashrafu min an yakdiba fi lxadiid saasuu yidhi naam wakadaa saaqahu alxaakim abu axmed fi lkunaa alxaakim lkabiir abu axmed maaha mustadraga imaamka iskale alxaakim abu axmed silkunana saasuu ku wariyey buyii oo kusoo qaatay wahuwa sawaabu sidaan baana sawaab a buyii walacalahu saqada min riwaayati tirmidiyi kalimat laa ayaa ka dhacday waxaa laga yaabaa marka riwaayada tirmidi inay kelimadii laa ay ka dhacday ziyaadun maca sharafihi laa yatmimu fi xadii saas ina aheed laga yaab marka laadi inay tirantay oo ay ka dhacday marka muxuu noqonaa yatmimu fi xadii noqona sooma kada qaal xaafi ibn xajar saas marka tahdiib tahdiibka u ku yiri ayb buxuustan oo kale marka muhiimkeeda waa maxay marka nacam waxaa tarbiya cilmiya in laga helo buxuusta nacam tarbiyada qofka daalibka uu keela waxay tahay inuusan ku degdegin masaa-isha nacam ayb hal kitaab intuu wax kasoo arko keliya inuusan ku ordin marka biduuni tarawin asan ka fiirsanin nacam saaxada xid waaba buuxdaa marka nacam dhaqankaasa tiradii ka batay oo waxaa laga yaabaa qofka qawaacidii xadiidka iyo wixii wax lagu kala rajaxayo laa yacrif ma yaqaanin hal kitaaba wax kasoo arkaa halkaas kitaab waxa ku yaal ijmaac umaleeya marka nacam kal ijmaaciba u qaadana nacam xujarihi wa bujarihi waa wada qaadana nacam kulligiisa wada qaadanancilmigan cilmulxadiidkana waxaa weyaan waa cilmi kaga baahi badan mudaalaco cilmigan ma jiro hadda ka horna marar badan waa ka hadalna kulamaa qofka kutubta uu ka haystaa ay yar tahay kulamaa waxaa weyaan marka waxa uu ka sheegaba ay wax yar noqonayo aimo waaweyn tasxiifkooda laga hadlaa fiir hadda nacam xageen joogna naga marka nacam qofka inuusa degdegin waayo marka uu yidhaahdo aniga inta aan arkay fii xuduudi cilmi intan waaye haddii wax ka dheeraada loo keeno inuu fiiriyo aqbalo saas insaaskujirlaakiin sidaan raba haddaan la yeelin aniga nacam xadiidka saan u arko haddii aan aan loo wadin ama sida sheikh hebel u arko haddii aan loo wadin cilmul xadiidka maku soconayo sheekh albani raximahullah wuxuu dhihi jiray cilmu lxadiidi laa yaqbalu ljumuud cilmulxadiidka jumuud ma aqbalayo marka isaga wuxuu ka digaa waxay tahay qaacido oo musalaxa qofka inuu iskaga dhego qaacidada mararka qaara laga tegaa iyada laftirkeeda qaraa-in darteed baa looga tegaa qaacidadii musalaxa ku taqriirsaneyd laakiin ninka bilaawga ee naashi ah wuxuu ku ordaa marka wuxuu isleeyahay markuu arko nin a'imadii hore ah oo qaacidadii khilaafay oo masaladii si kale qariino darteed si kale u rajaxayo waxaa laga yaaba inuu yihahdo kan maba yaqaan miya qaacidadan bal qaacidadiina waxaa laga yaabaa inde aimadaas in iyagaba laga keenaa laga yaaba qaacidadii marka inaan lagu degdegin oo kutubaha in badan in badan layska taxqiijiyo weliba hal kitaab waxa aa ku aragto yaa laga yaabaa nuskhada adig aada haysato inay si u dhigayso isla kitaabkii nusko kaleo kamida inay inay saxan taha laga yaaba taadina khalad oo ku jiro marka duuna tarawin degdeg ma fiicnalabulcilmigana uma fiicno degdega noocaas kale walahu shaahidun an ugu dambayn ibnu xajar wuxuu yihi xadiidkan markuu ka hadlayay isku soo duduub wuxuu yihi wahadihi axaadiiu wain kaana kullu minha laa yaqluu can maqaalin famajmuucuha yadulu calaa ana lilxadiidi aslan riwaayadan xadiidkan ibnu mascuud inkastoo maqaal uu ku jiro dariiq kasta oo duruqdan kamida oo dacfi uu ku jira laakin bimajmuuci duruqiha asal bay leedahay laakiin ibnuimaam albuhaari isagu saxiixiis wuxuu baabaystay baabu xaqi ijaabati lwaliima wadacwa waman wlama sabcata ayaamin wanaxw isagu maalin in lagu qaydo maba arkaba buhaari walam yuwaqif nabiyu sal lahu alayh ali wasalam yawma walaa yawmayn nebigu maalin iyo laba maalin kuma xadidina yii waliimada waa iska socon kartaa laakiin waa iska socon kartaa culamada qaar waa dhexdhexaysteen waxay dhaheen waa socon kartaa bishardi haddii maalintii koowaad dadka la wacay ay dadki deeqi weyso meeshiibaa dadki deeqi weyso markaasaa kuwa kalaa ah maalintii labaad la laa basa markaas hadday dadku kala duwan yihiin ayb an safiyata binti shaybata qaalat awlama nabiy sal l slam calaa bacdi nisaaihi ayuu weliimo ka sameeyey bimudayni min shaciirin laba mud oo shaciir ah akhrajahu lbukhaariyu marka hilib inuu noqdo shardi ma aha weliimadu marka inay hilib noqotaa shardi ma aha waxay noqon kartaa marka eh, in neef laqala inaan la qalin oo cunto markaa un la bixiyo ayb laba koomba oo marka shaciir ah ayuu kaga wadiimeyey akhrajahu lbuhaariyu xadiidka bukhaari baa soo saaray wabilahi towfiiq sal sl